alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed waslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal maa callamtana wabalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray kitaabka rafcu lmalaam can ala'immati alaclaam khaas ahaan waxaynu joognay awaakhirka oo jawaabaha uu kaga jawaabayo waciidka waciidka axaadiista ku soo aroortay looma deliishanayo qolyaha yidhi ayuu u jawaabayay jawaabtii tobnaad baynu ku jirnay wuxuu uhi sheikhu raximah ullah faida kana almaxduuru haabita cala taqdiiri ikhraaji maxali alkhilaafi wa cala taqdiiri baqaa'ihi culima anahu leysa bimaxduurin wa anahu laa maanica min alistidlaali bilxadiis wain kaana almaxduuru leysa haabita cala waaxidi min ataqdiirayni falaa yalzamu maxduurun albatta wuxuu ihi waxaa laga digtoonaya laga baqaaya ama laga cararayaa hadduu yahay mid sugan oo jooga cala taqdiiri ikhraaji maxalli alkhilaaf meesha laysku khilaafsan yahay in laga saaro qadaraaddeeda la qadaraayo lagu socdo wa cala taqdiiri baqaa'ihi meesha laysku khilaafsan yahay saarista laga saaraayo qadaraadda la qadarayo haddii lagu socdo wa calaa taqdiiri baqaa'i iyo inuu markaa ku baaqi yahay oo ku guda jiro oo ay gudagelayso qadaraaddeeda lagu socdo culima annahu leysa bimaxduur bimacnaa mar layba hadduu soo gudagelaayo wax laysku khilaafsan yahay waciidada gudahooda uu soo gelaayo marnaba aan laga fakan karayn halka laga cararay iyo halka loo cararay mid walba oo siday uga laazimayso halkay ka cararayaan in nusuustii waciidka wax yacnii masale culammadu isku khilaafsan yihin ay soo gudagalaan oo la yidhaahdo marka waxa weeye culammadaasi waxay u bandhigan yihiin waciidkaas inay soo gudagalaan halka laga cararayo haddii markaa maxduurkaasi uu ku sugan yahay halka kalena saas ilaa uu ku sugan yahay wa calaa taqdiiri baqaa'i iyo inuu ku baaqi yahay qadaraadda la qadaraayo lagu socdo culima waxaa la ogaadaa annahu laysa bimaxduur culima anahu laysa bimaxduur waxaa la ogaaday wax laga baqay inaynay ahayn oo laga cararo waayo labada mawdicba way ku sugan tahay wa annahu laa maanica min alistidlaali bilxadiis waxaa kaloo la ogaaday wax diidaya xadiiska in la daliishado inaanu jirin se waxay uga cararayeen ma aha inay u daliishadaan axaadiista waciidka sheegaysa iyo goodiga iyo ciqaabka ama lacnadda meel laysku khilaafsan yahay in loo daliishado waxa uga cararayaan waa maxay waa inay isleeyihiin warkaa waxaa ka dhalanaya culammadaasaa waciidka u bandhigan oo nusuustii waciidka a gudageliseen dee culammaduna waa culamo ijtihaad ka dhacay ijtihaadkana markaa lama dhaleeceeyo cidduu ka dhacay marka waxa weeye dee meeshii waxaa ka imanaysaa dhib baa ka imanaysa waxaa laga baxsan karaa in la yidhahdo wax laysku khilaafsan yahay lama gudagelinayo wuxuu tilmaamayaa xagga kale lafteeda intaasi ka dhalanayso ya oo yacni in laga saaro iyo in lagu baaqi yeelo maxalka laysku khilaafsan yahay mar layba labada weji kii la maraba waa ka imanaya maxduurkani marba haddii meesha loo cararay aan lagaga baxsan karayn wixii laga cararayey oo ahaa masalada la laysku khilaafsan yahay culammada sida nusuusta sheegaysa khilaaftay waciidkan inay gudagalaan bay halis u yihiin taas maadaama aan lagaga badbaadin karin oo tii kale qudheeda ay ku soo arorayso ishkaalka laftiisii dee maxduur ma noqonayso axaadiistii in la deliishadana wax diidaya noqon maayo horuu kugu soo caddeeyey masaa'iil badan oo la ysku khilaafay oo waciidda ku soo arooreen ama lacnadi ku soo aroortay ama eh, cadaab ku soo arooray in cadaab loogu godiyey macduurku inuu ka baxaayo eh, shiikhuba waa taqriirinaya waa sugaya laakiin hadallada qaarkood wuxuu odhanayaa ixtijaaju iyaga la doodaayo ayuu odhanaya waxaanu soo arooriyey nusuuso tilmaamaya lacnadda markaa tilmaamaayo cid markaa aan lacnad mutaysan haddii la nacdalo inay lacnaddu qofka nacdalay ku soo noqonayso inuu sidiiqnimada kaga baxayo inuu shahiidnimada kaga baxayo hadda haddamaaragta inuu shafaaco ku waayayo inuu shufaacada inuu ka mid noqdo kuwa shafeeco qaadaya inuu kaga baaqanayo waanu shufacada ka mid noqonayn in lacnaddu isagaba ku soo noqonayso haddana waxaa jira bacduulculamaa oo nacdalay ficilada qaarkood oo nusuusta ay ku soo aroortay cidda samaysa in la nacdalay culamada qaarkood oo nacdalay baa jira oo yidhi cidda caynkaa samaysaa waa malcuun ama ilaahay nacdalo bilwasfi ay ku nacdaleen marka wuxuu kuu soo caddeeyey laba mid weeye waa in la yidhaahdo nusuusta lacnada sheegaysa waxaa loo daliishanayaa xukunka ay sheegayaan waa loo deliishanayaa waciidka ay sheegayaan iyo lacnadana waa loo daliishanayaa min xaysu litlaaq in cid macduuri ka baxdaana diidi mayso cumuumka xadiiska in la daliishado sida naska u ilaaqayna loo ilaaqo taa diidi mayso ma diidayso in cumuumka xadiiska la ilaaqo oo la daliishado mid baajinaysa maaha way jirtaa inay bacdii markaa ka baxayaa jiraan oo macduurinay laakiin taasi baajin mayso xadiiskii in la deliishado sida nasku u ilaaqayna loo ilaaqo ama in la yidhahdo lama deliishan karo meel laysku khilaafsanya looma deliishan karo haddii la yidhahdo meel laysku khilaafsanya looma deliishan karo waxay noqonaysaa culamada nacdashay waxay noqonaysaa culammada nacdashay cidda markaa ficilkaa samaysay oo tidhi waxaway ruuxa wax maxlala oo maxlalaad u jeedaa waa malcuun sida imaam axmed oo inooga soo naqriyey sida saxaabada qaar buu inooga soo naqliyey waxaa ka laazimaya in la yidhaahdo cid aan lacnad mutaysan bay nacdaleen markaana waciiddaa ku soo aroray cid aan lacnad mutaysan haddii la nacdalo marka laba mid dooro ama waxaad doorataa cumuumaadka xadiiskaa la deliishan karaayo cid lacnad mutaystay nacdaleen taana waxaa ka dhalanaysa masaaisha laysku khilaafsan yahay waa loo deliishan karaa axaadiista waciidka sheegaysa ama inaad tidhaahdo looma deliishan karo calaa haadaana waxaa ka dhalanaysa cid aan marka lacnad mutaysan bay nacdaleen taana waxaa kusoo arooraysa waciidadan kale ee tilmaamaysa maa min rajulin yalcanu shayan laysa lahu biahlin ila xarat ilacnatu calayh iyo laysa almuminu biacaani wala lacaani wala alfaaxishi wala laysa almuminu biacaani wala lacaani wala alfaaxishi wala albadii waciidadan baa kusoo arooraya marka tii aad tidhaahdaba e, waxay noqonaysaa maxduurkii laga cararayo waa ku sugan yahi haddii maxalu khilaaf waa laga bixinaya maxaa ka imanaysa cidaan lacnad mutaysan bay nacdaleen ya waayo maxalkan marka ay nacdalayaan cidda samaysay waa maxal la ysku khilaafay haddii caynkaa la yidhaahdo oo laga bixiyo waxay noqonaysaa cid aan mustaxiq ahayn bay nacdaleen calaa haadana waciiddaa ku soo arooray haddaad tidhahdo waa ku baaqina iyadana waxa wey waa saasi leeg marka marlayba maxduurkani waa joogaa oo cid macduura in la yidhaahdo nusuustan miyay soo gudagelaysa laakiin wuxuu ku tilmaamaya mar layba laa maanic min alistidlaali bilxadiis ciddii macduura ha ka baxdee xadiiska marka in la deliishado wax diidaya ma jiro wain kaana almaxduuru laysa haabitan cala waaxidin min ataqdiirayn hadduu maxduurku yahay midaan sugnayn labada taqdiirba kaa hore wuxuu ahaa waa taqdiirka maxalukhilaafku inuu ku guda jiro cumuumka iyo in marka waxa weeye eh, inuu markaa in laga saaro iyo in lagu baaqi in laga bixiyo iyo in lagu baaqi yeelo waa sugan yihi wain kaana almaxduuru hadduu yahay maxduurka waxaa laga baqaya laysa haabitan midaan sugnayn calaa waaxidi min ataqdiirayn labada taqdiirba marka lagu socdo mir walba laga bixinayo aanu maxduurkani mirnaba joogin laa daa walaa daak falaa yalzam maxduurun albata oo bacdiba waxay leeyihiin waciidkii marka meesha kuma sugna oo waciidkii maxalu khilaafka loo qaadan maayo laakiin xukunka taxriimka waa laga qaadanaya maxalu khilaafkana kan iyo kanba ma noqonaayo mid waxaweye waciidka loo qaadanayo oo saanu u leenahay bay yidhaahdeen marka waxaweye waciiddada nusuusta caamka lagama soo qaadanayo ee waxyaalaha laysku khilaafay baa lacnadda lafteedana waa shay laysku khilaafsan yaho aanaan u odhanayn waciidka waa ku sugan yihi marka haddii la yahay waciidku labada taqdiir midnaba kuma sugnaa maxalu khilaafku inuu cumuumka ku guda jiray iyo ku guda jirin kii lagu socdoba kuma sugna waciidku haddii la yidhaahdo xukunku haba ku sugnaado xukunkaa laysku khilaafsanya ma soo gelayaa xukunkii waa taxriimkao kale waciidkiina wax taxriimka ka dheeraada waa sida lacnada waa sida cadaabka waa sida cadhada ilaahay waa saasoo kale waciidku wey taxriimkuna waa xukunkii marka taxriimkii baa ku guda sugan maxalu khilaafka meeshan laysku khilaafay inay xaaraan tahay cumuumka xadiiska taxriiminaya waa ku jirta iyo kuma jirto labada taqdiir hore waa kaa marka haddii maxduurku sugan yaho waciidkuna uu raacayo ya yani waxa weeye waxay noqonaysaa maxduur maaha maxduur maaha wax diidaya xadiiska in la deliishadana maaha haddii la yidhahdo maxduurkan kuma sugno waciidku kuma sugnee xukunka taxriimkuunbaa bes lagaba qaadan karaa ama aan laga qaadan karin al taqdiirayn ala waaxidin min ataqdiirayn falaa yalzamu maxduurun albatta haddii la waciidba marka waciidba looma qaadanayo xukunka bes baa laga qaadanaya haddii la yidhahdana shiikhu ma qabay laakiin wuxuu matelayaa qolyo yidhi iyagiibuu sidooda u raacayaa tanazulan markaasuu wuxuu caddaynayaa waxa ay sheegayaan inuu sax ahayn xataa ra'yigooda marka lagu socday inay ka laazimayn sida uu isagu qabo horena waa u caddeeye dibna waa ka caddayn doonaa falaa yalzamu maxduurun albatta maxduur markaa kama laazimaayo bataatanba qacanba wadalika anahu ida abata talaazumu taasina waxay ahaatay haddii talaazumka isku xidhnaanshuha uu markaa laazimo idaa abata talaazumu islaazimitaanka labadu isku xidhan yihiin hadday noqoto mid sugan wa culima la ogaado ana dukhuulahu soo gelitaankooda calaa taqdiiri lwujuudi ay soo gelayaan calaa taqdiiri lwujuudi jiritaanku in la qadaraayo lagu socdo ay soo gelayaan mustalzimun inuu laasimsanayo lidukhuulihim soo gelitaanka ay soo gelayaan calaa taqdiiri alcadam waayitaanka la waayey haddii in la qadaro lagu socdo uu laasimsanayo inay soo galaan uu laasimsanayo fathaabitu axad alamrayn ka sugani waxa weeye ima wujuud lmalzuumi wallaazim mid wuxuu yahay waa in malzumka kii laga laazimayey inuu jiro iyo walaazimi kii ka laazimayey inay jiraan labaduba inay isla jiraan wahuwa dukuuluhum jamiican waa inay labadua soo guda gelayaan laazimka iyo malzuumka waxay ka dhigayen waa taxriimka iyo waciidkao kale waciid haddii la helo ilaaba ilaa waxaa ka laazimaya taxriim shay baa ciqaab loogu goodiyey la lacana allahu man kada lacana allahu akla riba wa lacana allahu shaariba alkhamri ya lacana allahu almuxallila walmuxallala lahu marka lacnadu waa malzuumkii wax laga laazimayey ee wax ka dhalanayey waxa ka laazimayaana waa taxriimkii marba haddii la nacdalay cidda samaysa maxaad garanaysaa inuu ficilkaasi maxay yahay inuu xaraam yahay ayaad garanaysa marka xaaraannimadii iyo iyo waxa weeye markaa waciidkii waa isku xidhan yihin ya labadii waa isu xidhan yihin marka maxalka la isku khilaafay in la yidhahdo labaduba wada gudagelayaan xadiiska ama in la yidhahdo labaduba waa ka wada baxayaan oo meeshaa la isku khilaafay xaaraanna maaha waciidna kuma sugnaa ama in la yidhahdo waxa weye labaduba waa marka waxa weeye waa gudagelayaan fathaabitu axadu lamrayn ka sugani wuxuu noqonaya waa idaa sabata talaazumu hormariyey fathaabitu axadu lamrayn ima wujuud lmarzuumi walaazim waa in markaa kiu ka laazimayey jiro oo waciidka ah iyo wa laazimi kii ka laazimayoo ka dhalanayey oo taxriimka ah xaaraantiniminta wa huwa dukhuulhum jamiican waa inay labaduba gudagelayaan aw cadamu laazim walmalzuum ama labada midnaba inayna jirin oo masalada laysku khilaafay laa taxriimkeedaan gudagelayn naska walaa waciidka loo sheegayaan gudagelayn oo waciidna looguma goodin karo laa lacnad cadaabtoonna waa xaaranna lama odhan karo wa huwa cadamu dukuulihim jamiican waa inayna markaa gudagelayn dhammaantood la taxriim wala alwaciid waciidku waa malzuum waa mid laga laazimay waa mid wax ka dhasheen shaygaa haddii goodi ku yimid ciqaab in loogu goodiyaayo ama lacnad ama cadho ilaahay ama caadaab waxaad garanaysaa inuu xaaraanna yahay xaaraannimadu waxay ka laazimaysaa waciidka iyo goodigaas ya waayahay liannahu idaa wujida almalzuumu haddii malzuumka la helo oo waciidka wujida laazimu laazimkana waa la helaya oo taxriimka ah lacana rasul lahi sala allahu alay waslam almuxallila walmuxallala lahu maxlalaadda inuu markaa cidda samaysa nebigu nacdalay waa waciidkii waxaana ka laazimaya inay xaaraan tahay ayna bannaanayn idaa wujida almalzuumu haddii la helo ka wax ka laazimayaan waa waciidkii ah waida cudima laazimu haddii laazimka la waayo taxriimka ah cudima almalzuumu malzuumkana waa la waayaa haddii la shaygu xaaraan maaha samaynta la sameeyo in ruuxii markaa waxa ciqaab loogu goodiyaa ma dhici karto ciqaab in loogu goodiyaa iyo waxa isku xidhan xaaraannimada labadii waxa waa inay israacaan ama waa inay isla maqnaadaan ama waa inay labaduba wada joogaan labaduba waa inay wada galaan naska marka suurada la isu khilaafay waciidkeedii ma jooga taxriimkeedii ma jooga mise labada midnaba ma joogo wa hada alqadru kaafin fii ibtaali su'aal qadarkan baa ku filan burinta su'aasha la burinayo yani ictiraadkaa la burinayo oo dee waxa weeye muctaridka iyo marka waxaw mar waxaa la yhaha almuctarid iyo mujiib baa la yidhahdaa midna waa ictiraadaya midna waa ka jawaabaya ya marna waxaa la yidhahda saa'il iyo mujiib baa la yidhahdaa ruuxa wax ictiraadaya ee ishkaalka soo aroorinaya muctaridna waa la yidhahdaa saa'ilna waa la yidhahdaa kan kalena marka waxa mujiib baa la yidhahdaa culamada qaarkood saa waaba ka dhigaanba qaala muctaridu kada ya mujiibkaasaan yidhi ugu jawaabay waayahay laakina aladii nactaqiduh sheikhu wuxu uhi ha yeeshe kaanu ictiqaadinaynaa ana alwaaqica cadamu dukhuulihim cala taqdiirayni cala ma taqarar in ka dhacay cadamu dukhuulihim inaynu soo gudagelin inuu yahay cala taqdiirayn labada qadaraadoodba calaa maa taqarara sida markaa soo hormartay sida sugnaatay marka lagu socdo wadalika taasi waxay tahay ana adukhuula taxta alwaciidi gelitaanka waciidka hoostiisa la galaa mashruutun wuxuu ku xidhan yahay bicadami alcudri fi lficli inaan ficilka qofka loogu cudurdaarayn wa ama almacduuru kii loo cudurdaaraya miya cudran sharciyan cudri sharciya loo cudurdaaraya falaa yatanaawalahu waciidu bixaal waciidku marnaba ma gaadhayo oo ma camimayo wlmujtahidu macduur mujtahidkuna waa mid loo cudurdaaray bal majuur waa mid la ajar siinayo fayantafi waxa maqnaanaya oo la waayaya shardu dukhuuli fii xaqi inuu waciidka inuu gudagalo shardigiisii baa la waayaya isaga nisbadiisa falaa yakuunu daakhilan ma gudagelaayo waciidkaa mid gudagelaya noqon maaya sawaaun ictaqada baqa'a alxadiisi calaa aahirihi sawaaun waxa isku mid ah ictiqada baqa'a alxadiisi calaa daahirihi inuu ictiqaadiyo xadiisku daahirkiisa inuu ku baaqi yahay aw khaalafa dalika ama sidaa khilaafay khilaafan yucdaru fiih khilaaf loogu cudur daarayo yacni kay tahayba waxa weeye isagu cudri buu haystaa oo ijtihaad mar hadday arrinkaasi uga dhacay shuruuddii ijtihaadkuna dhan tahay awooddiisiina uu wada bixiyey wuxuu noqonayaa macduur mana gudagelayo marka waxa waciidka ma gudagelaayo ciqaab baa loogu goodiyey iyo wax la mida la odhan maayo wa hada ilzaamun mufximun laa maxiida canhu kaasina waxa weye waa ilzaam wax aamusiinaya ifxaamka waxa la yhaha ruuxa marka xujada laga qaalib noqdo lagu aamusiiyo hadduu iska hadadlo waxaan markaa macno lahayn ku hadlo waa ifxaamban lafteedu ama u tanaaqudo isburburiyo ama dee iska gamaleeyo walow haba hadlaye eh hadalkiisu hadalla'aan buu markaa noqonayaa markaa lafteedu waxay noqonaysaa ifxaam wuxuu haddeer sugay haddana buriyo ama wuxuu haddeer markaa waxaan yani diiday haddana sugo waxay noqonaysaa ifxaamkii waa dhacay wa hada kani ilzaamun mufximun waa ilzaam wax aamusiinaya oo laa maxiida canhu meel looga weecda aanu jirin ila ilaa wajhin waaxid weji keliya xaggiis mooyaane meel kaloo looga weecdaa ma jiro wa huwa an yaquula saa'ilu waa inuu yidhaahdo kan markaa waxaweyn muctaridkae wax su'aalaya yani wax ictiraadaya ana usalimu ana min alculamaai almujtahidiina man yactaqidu dukhula nabadgelinaya oo sallimaya anna min alculamaa'i inuu ka mid yahay culamada almujtahidiina ijtihaaday man yactaqidu mid rumaysan dukhuula mawridi alkhilaafi fii nusuus alwaciid khilaafku wuxuu ku soo arooray inay gudagelayso nusuusta waciidka inay gudagelayso culamada qaarkood inay rumaysan yihiin waa nabadgelinaya waa sallimaya ma diidaayo wa yuucidu una goodiyaya wuu ictiqaadsan yahay caalimkaasi waana u goodiyaya man bay u noqonaysaa damiir ahaan unoqonaysaa damiirkii u noqonaya wa yuuciduuna goodiyaya oo goodii iyo ciqaab u sheegaya calaa mawrid alkhilaaf meel laysku khilaafsan yahay binaan calaa hada alictiqaad dhisiduu ku dhisaayo daraaddeed ama xaaluu ku dhisaayo ictiqaadkaasuu ku dhisaayo fa yalcanu maalan wuxuu nacdalayaa tusaale ahaan baynu tusaalaynaynaayee man facala dalika alficla cidda samaysa ficilkaas oo kale ayuu nacdalaya laakin huwa mukhtiun fi hada alictiqaad ha yeeshe waa mid ku gefsan ictiqaadkaas oo kuma saxna khata'an yucdaru fiihi wa yu'jaru wuxuu ku gefsan yahay khata loogu cudraayo laguna ajar siinaayo falaa yadkhulu fii waciidi man lacana bigayri xaq ma soo gudagelaayo fii waciidi man goodiga kii ma soo gudagelaayo goodiga kii ma soo gudagelaayo lacana nacdalay bigayri xaqin xaqdarra wax ku nacdalay waciidkiisa ma soo gudagelaayo lianna dalika alwaciida huwa cindii maxmuulun cala laclin muxaramin bilitifaaq waayo waciidkan wuxuu agtayda yahay mid markaa lagu xambaaraayo cala lacnin muxaramin yacni markaa nacdal la xaaraantinimeeyey bilitifaaq iswaafaqa xaalay ku dheehan tahay lagu xaaraantinimeeyey kaasaa agtayda lagu xambaaraya lacnadda ee wixii laysku khilaafay laguma xambaaraayo faman lacana lacnan muxaraman bilitifaaqi tacarada lilwaciidi lmadkuuri cala lacn faman lacana ku kastoo nacdalay lacnan nacdal nacdalay lacnadaasoo muxaraman la xaaraantinimeeye nacdalay bilitifaaq iswaafaq lagu xaaraantinimeeyo culamado dhan isku waafaqsan yihiin in lacnadaasi xaaraan tahay lacnigaasi xaaraan yahy tacarada lilwaciidi lmadkuuri cala lacn wuxuu u bandhigmayaa lilwaciidi goodiga ciqaabka loogu goodiyey almadkuuri waciidkaasoo la sheegay cala lacni lacnadda marka waxawan yani markaa loogu goodiyey faida ama lagu sheegay cala lacni lacnadda marka waxawan in markaa loogu goodiyey lagu sheegay almadkuuri huwa waciidka wa kaana alacnu marba hadduu yahay marka lacnadu min mawaarid alkhilaaf waxa la isku khilaafsan yahay meelaha khilaaf kusoo soo aroorayay ka mid yahy mawaadicda la isku khilaafa lam yadkhul fi axaadiis alwaciid ma gudagalaayo axaadiista goodiga sheegaysa kama ana alficla almukhtalafa fii xillih sida ficilka laysku khilaafay xalaalnimadiis wa lacni faacili iyo ka sameeyey in la nacdalay laysku khilaafay laa yadkhul aanu soo gudagelayn fii axaadiis alwaciid axaadiista goodiga sheegaysa inaanu soo gudagelayn fakama akhrajtu maxala alkhilaafi min alwaciid alawali ukhriju maxala alkhilaafi min alwaciid aani siaan uga bixiyey buui maxal alkhilaafi mawdica khilaafka aan uga saaray min alwaciid alawal waciidka hore aan uga saaray hee ukhrijuu waxaan ka bixinayaa maxal alkhilaafi mawdica khilaafka waxaan ka saaraya meesha khilaafka u sugan yahay min alwaciid athani waciidka labaad baan ka saaraya oo lacnadda ku saabsan wa actaqidu waxaan rumaysanahay ana axaadiis alwaciidi fii kila tarafayn axaadiista waciidku labada dacalba gudahooda lam tashmal inaynay lam tashmal inayna camimin maxal alkhilaafi meesha laysku khilaafsay inayna camimin ayaan rumaysana laa fii jawaazi alficli walaa fii jawaazi lacnati faacili haddii laga eego xagga markaa bannaanaanshaha ficilku bannaan yahay maxalkaa may camimin oo ma soo gudagelin walaa fii jawaazi lacnati faacili ka sameeyee nacdasha la nacdalaayo bannaanaanshahay bannaan tahay gudaheedana halkaana kumay camimin oo labada midnaba oo labada midnaba maxallukhilaaf kuma soo geliyo labada midnaba maxallukhilaaf kuma soo geliyo walaa fii jawaazi lacnati faacilihi ka sameeye lacnadiisu inay bannaan tahay gudaheedana kuma soo geliyo oo maxallukhilaafku labada mawdic midnaba ma soo gela hadday tahay xagga markaa bannaanaanshaha ficilku bannaan yahay iyo hadday tahay lacnadiisu inay bannaan tahay midnaba ma soo gudagelaayo mar haddii meeshaa la isku khilaafsan yahay saasaan ictiqaadsanahay buui waa muctaridu hadal ka soo naqlinaayo sheikhu wuxuu haddaba sheikhu yidhi hadalkii isagoo sii wada uu soo naqlinayey sawaaun ictiqadtu jawaaza alficli aw cadama jawaazi waxaa isku mid a ah, ficilka bannaanaanshihiisa inaan ictiqaadiyo inaanan ictiqaadinno waa isku mid buu yidhi muctaridkii buu ka soo rooraya hadalka marka iyadoo ama ficilka aan ka qabo inuu bannaan yahay ama markaa yaanan ka qabin inuu bannaan yahaye yacni marnaba maxallukhilaaf inaanu soo gelaynin ayaan u qabaa fa cala taqdiirayn labada qadaaradood haddii ti lagu socdaba inaan u qabo ficilku inuu bannaan yahay iyo taqdiirka labaadu inuu u qabo ficilku inaanu bannaanayn laa ujawisu marnaba bannayn maayo labada xaal marnaba lacnata faacilihi ka sameeyey in la nacdalo bannayn maayo mar haddii mawdica la isku khilaafsan yahay ruuxa sameeyey in la nacdalo ma ogoli oo ma bannaynaayo walaa ujawizu mana banaynaayo lacnata man kii in la nacdalo lacana faacilahu ka sameeyey nacdalay isagoo dawaahirta adilada qaadanaya bal actaqidu alfaacila wala laacina dakhilan fi xadiisi waciidin umana qabo uma ictiqaadsanin ka sameeyey ficilka waa masalada laysku khilaafsan yahi wala laacina iyo ka nacdalay toonna waa shaygii laysku khilaafsanaa ficilkii laysku khilaafsanaa baa ciddii samaysay uu nacdalay daakhila inuu gudagalaayo midnaba uma qabo fii xadiisi waciidin fii xadiisin waciidin xadiis markaa waciid ah oo waciid markaa faa'iidaynaya oo gooddi iyo ciqaab sheegay ama lacnad sheegay walaa uqallidu kuma adkaynayo hadalka cala laacini ka nacdalay ku adkayn maayo iqlaada man adkaynta kii aan ku adkaynayo kale kuma adkaynayo yaraahu u qaba ee u ictiqaadsan mutacaridan lilwaciid inuu yahay mid u bandhigan waciid siduu kaasi hadalka oo isla waciid buu galay waa hadalka kaasi ugu adkaynaayo o kale anigu ugu adkayn maayo bal lacnuhu liman facala almukhtalafa fiihi cindii min jumlati masaa'il ijtihaad bal lacnuhu nacdashiisa caalimkaasi uu nacdalay liman facala kii sameeyey uu nacdalay almukhtalafa fiihi shayga la khilaafsanaa kii sameeyey uu nacdalay cindii aniga agtayda waxay tahay min jumlati masaa'il ijtihaad masaa'isha ijtihaadka mid ka mid ah inay tahay baan u qabaa waa masale ijtihaadiya kii nacdalayna lahu markaa wejhun kii nacdali waayena weji kaluu leeyahay yani waxaweye qaacidadana mutarid baan ka dhigaya maxalu khilaaf marka waxa marnaba gelin maayo waciidada ma hoosgelinayo laa ka nacdalaaya walaa ka samaynaayo midnaba wa actaqidu ana khaaahu fi dalika wa actaqidu khata'ahu fi dalika kama qad actaqidu khata'a almubiix waxaanan ictiqaadsanayn labaduba inay gebsan yihiin wa ana actaqidu waxaan rumaysnahay khata'ahu fii daalika lacnaddaa uu nacdalaayo cid samaysay ficil la ysku khilaafsan yahay inuu ku gefsan yahaan markaa u qabaa oo u ictiqaadsana oo inuu nacdalamay ahayn kama qad actaqidu sidaan markaa u ictiqaadsanahay khata'a almubiix ka banneeyey gefkiisa sidaan u ictiqaadsanahay oo ka banneeyey amaba sameeyey inuu ku gefsan yahay sidaan u qabo ayaan waxaan u qabaa in la nacdala inaynay ahayna fa ina almaqaalaati fii maxalli alkhilaafi alaaa waayo aqwaasha ku sugan meeshan laysku khilaafay waa saddex qowl axaduhaa saddexda qowl midkood wuxuu yahay alqowl biljawaas alqowl biljawaas bannaanaansho in la yidhaahdo oo laha shaygaa laysku khilaafsan yahay oo ciidna kuma sugna xaaraanna maaha waa bannaanye waa mubaax waayo daliil loo cuskado lama hayo daliilkeenna maxalu khilaafku soo geli maayo suurada lagu ijmaacsan yahay bes baa loo daliishanaya lagumana ijmaacsana idan waxa la khilaafo o dhan waa khayru muraad wa khayru muraad min alxadiis xadiiska loogama jeedo marka alqowl biljawaaz baraa'adii asligaa la noqdo dabeed waxali waa bannaan tahayba waani qowlka labaad wuxuu yahay alqowl bitaxriim wa alwaciid qowlka labaad waxa weeye waa in marka la yidhaahdo taxriimka iyo xaaraantinimaynta oo la yidhahdo waa xaaraan waluxuuq ilwaciid lana yidhahdo waciidkuna waa haleelayaana la yidhahdo taxriimkay ku cadfantaha xadiiska kaamil loo deliishanayaa xagga waciidka iyo xagga taxriimkaba labadaba marka laazimkii iyo labadiiba waa la gudagelinaya cumuumka xadiiska whaaliu qowlka saddexaad alqowlu bitaxriim alkhaali min hada alwaciid ashadiid qowlka saddexaad wuxuu yahay waa orod la yidhaahdo xaaraantinimayn ka maran waciid kaa daran alqawlu bitaxriimi waa in la yidhahdo xaaraantinimayn baa ku sugan oo waa xaaraan taxriimkaasoo alkhaali ka maran min hada alwaciidi ashadiidi waciidkan daran ka maran naskii baa kala qaybinayaano qaybta taxriimkana waa laga deliishanayaa qaybta waciidkan lagama qaadanayo lagama deliishanaya wa ana qad akhtaaru anigu waan dooranaya bu yhi hada alqowl ahaalisa qowlkan saddexaad weli hadalkiibaa waxa wata muctaridkii baa wata waa naqli hadalkani ya sheikhu wuxuu ugu jawaabaya fa yuqaalu lisaa'ili buu ka bilaabaya laakiin wuxuu u cabirayaa oo doonayaa wax allo waxay markaa sheegaan markay ictiraadayaan sida ugu xooga badan ay u sheegaan ee ugu quwada badan inuu usoo noqliyo sheikhu hadalkooda u dhaadhaado saasuu rabaa marka muctaridku weli hadalkii waa wataayo wuxu uhi wa ana qad akhtaaru anigu waxaan dooranayaa hada alqowla haalisa qowlkan saddexaad oo taxriimkaa sugan waciid kuma sugnaa liqiyaami daliili daliil inuu ku qumay daraaddeed calaa taxriimi lficli ficilku inuu xaaraan yahay daliil ku qumay daraaddeed ayaan u qaadanayaa qowlkaa saddexaad oo wax allo waxaa waciidadu ku soo arooray lacana allahu almuxallila walmuxallala lahu iyo adilada la midka ah taxriimkaan ka qaadanaya ficilkaasi xaaraan yahay maxlalaaddu waa xaaraan ribadoo dhammi waa xaaraam waa xaaraan riba alfadli waa xaaraan cumuumka xadiiska gelaysa ashyaada kale soo aroortay waa saas le wa cala taxriimi lacnati ficilka la ysku khilaafsan yahay cidda samaysay nacdasha la nacdalayaana inay xaaraan tahayna yadana waan u qabaayoo taxriimka waa qaadanaya waxaan ka qaadanaya adiladan markaa lacnadda sheegaysa ya oo tilmaamaysa maa min rajulin yalcanu shayan laysa lahu biahlin ila xaarat illacnatu calayh iyo laysa almu'min biacaani wala lacaan iyo laa yanbagii lisidiiqin an yakuuna lacaanan waxaan ka qaadanayaa ficil la ysku khilaafsan yahay cidda samaysa in la nacdala inay xaaraan tahay marka labadaba waxaan ka qaadnay labada xukum waciidada maya maca ictiqaadi iyadoo lala qabo inaan ictiqaadsanayn ana alxadiis alwaarida xadiiska soo arooray fii tawacudi alfaacili ka ficilkaa sameeya in ciqaab loogu goodiyey wa tawacudi ilaacini iyo ka nacdal marka waxaan cid nacdala aan ehel u ahayn goodiga loo goodinaayo lam yashmal inaanu camimin baan ictiqaadsanahay haatayni asuuratayni labadan suuro ee laysku khilaafsan yahi marka xadiiskii buu kala qaybiyo qoladani waxay qabtaa xadiiska marka waxaw laba qaybood buu ku tusiyey laba shatri xukum waciid ah iyo xukum taxriima buu ku tusiyey ma xagga taxriimka mise xagga waciidka labada kala qaadoo taxriimka waan ka qaadanaya mid walba walow meesha haba laysku khilaafsanaado xaaraannimadan ka daliishanaya kama wada tegaya xadiiska taxriimkii waan qaadanayaa laakiin waciidkii suurada laysku khilaafsan yahy u qaadan maayo taxriimkii laakiin cumuumka intaan qaato ayaa suurada laysku khilaafsan yahayna aan gelinaya deeta noocaasina waxay noqonaysaa noocan maa taxakum bay noqonaysaa maxaa xadiis waaxida labada masale uu sheegay oo isku mawduuc keliya ku saabsan shatri qaybna loo qaadanaya qaybna looga tegaya ya daliilka sheege inta in laga tago intana la qaata muxuu yahay sheikhu waa ka jawaabaya fa yuqaalu waxaa lagu odhanayaa kaa saa'ilka muctaridkaa waxaa lagu odhanaya in jawasta marba haddaad bannaysay in jawasta haddii aad bannaysay an takuuna lacnatu hada alfaacili min masaa'il ijtihaad faacilkaa in la nacdalay masaa'isha ijtihaadka inay ka mid tahay lacnada la nacdalayaa marba haddaad taa qirto taa bannaysay jaaza an yustadalla calayha biaahiri lmansuus ya ama yastadillaba dheh jaaza waxa bannaan an yastadilla calayha inuu u deliishado biaahiri lmansuus daahirkaa la nasgareeyey inuu u deliishado ayaa bannaan oo waxaad tidhi waxa weeye lacnaddii uu nacdalayay caalimkaa mujtahidka ahi waa iska masale ijtihaadiya oo laguma dhaleecaynaayo waciidna kuma mutaysanayo taa macnaheedu waxay tahay ficil xaaraan oo qaciga ah lama iman yani xaaraan cad ma samayn marka taaba haddii waxa weeye aad qirtay in masala ijtihaadiya ay tahay inuu naska u daliishadaana waxaweye waa bannaanaanaysa ama naska in loo daliishadaana waa bannaanaanaysa an yustadalla calayha muqayaru siqa laga dhigo fa inahu xiinaidin laa amaana min iraadati maxalli alkhilaafi min xadiis alwaxiid sababtu waxay tahay goortaasi yacni nabadgelya ma jirto uu ruuxani ka nabadgelaayo ammaan ka haysto min iraadati maxalli alkhilaaf meesha laysku khilaafsan yahay in loo jeedo min xadiis alwaciidi xadiiska waciidka in looga jeedo waxa markaa muraadka xadiiska looga jeeday inay soo gudagelayso ammaan kama haysto mashahaada la siiye la odhanaayo taasi ma soo gudagelaysa ammaan baad ka haysataa wlmuqtadii liiraadatii qaa'imun wlmuqtadii ka keensanaya liiraadatihi in sidaa uga jeedaynaa qaa'imun waa joogaayo meesha waa ku sugan yahay fayajib alcamalu bihi waxaa waajiba in lagu camal falo wain lam tujawiz haddaanad bannayn an yakuuna min masaa'il ijtihaad in masaa'isha ijtihaadka ay ka mid noqoto kaana lacnuhu wuxuu noqonaysaa nacdashiisa u nacdalay caalimkaasi muxaraman taxriiman qaciyan muxallilkii baa bunacdale kii taxliil uga qastaayey eh, laakiin aan shardinba ya lacnadda u nacdalay wuxuu noqonaysaa mid markaa xaaraan ah oo la xaaraantinimeeyo taxriim qaci ah taxriim qaciya ah lagu xaaraantinimeeyo walaa rayba ana man lacana mujtahidan lacnan muxaraman taxriiman qaciyan kaana daakhilan fi lwaciidi ilwaaridi lilaacin shakina waxaanu ku sugnayn ka nacdala lacnan nacdal nacdala lacnadaasoo muxaraman la xaaraantinimeeye taxriiman xaaraantinimayn la xaaraantinimeey xaaraantinimayntaasoo qaciyan qadci loo nisbeeyey oo la goyna laga shakin karin de la jasminaya kaana daakhilan fi lwaciid alwaaridi lillaacin inuu noqonaayo mid gudagelaya waciidka u soo arooray ka cid nacdala aan ehel u ahayn mid soo gudagelaya inuu noqonayo shaki markaa kuma jiro wa in kaana muta'awilan haba noqdo mid markaa wax awilanayey oo ta'wiil samaynaya lacana bacda salafi asaalix sida ciddii nacdashay oo kale weeye cid ka mida ah salafu saalixi fa waxaa sugnaaday ana dawra laazimun dowrku waxa weye waa laazimayaayo mar walba markaa waxa meesha waa yaallaa sawaaun qaطacta bitaxriimi lacnati faacili lmukhtalafi fiih waxa isku mid ah ficilka isku khilaafsan yahay cidda samaysay nacdasha la nacdalayaa xaaraannimadeeda inaad qadciso iyo aw sawaqta alikhtilaafa fii iyo inaad markaa bannayso khilaafkiis iyo inaad xaaraannimadeeda qacisaa waa isku mid kollayba marka waxa weeye waxaa imanaysa waxaa imanaysa inay markaa tani qowlkaagii burinayso waayo haddaad tidhaahdo inuu nacdala waa bannaan tahay macnaheedu waxay noqonaysaa waxa weeye ama waa inaad tidhaahdo waxa weeye lacnadaasi midaan bannaanayn bay ahayd oo xaaraan ah oo cidaan mustaxiq ahayn buu nacdalay saas aawadee waa ciddadu u ama inaad tidhahdo cid lacnadda mutaysatuu nacdalay saas aawodee waa ciddada waa ka baxay marka kii kale in la nacdali kalaa ka imanaysa marka dowrkii kolleyba meesha lacnaddii inaad sugto labada daraf mid ku sugto ama labadaba ku sugto baad ku khasbanta haddaad mid ku sugtana ka kale inaad ku sugto yani waxa waa ka baaqan kartaa oo caalimkan hadduu isagu nacdalay ficilkan cidda samaysa dee lacnadi isagu waa ka baaqanaya cid mustaxiquu nacdalay hadday noqoto oo u bannaanay macnaheedu waxay tahay waa la nacdali karaa saasay markaa noqonaysa marka waxaad lacnadda ugu diidaa meesha ma taal haddaad u diiddaad tidhahdo xaaraan buu la yimina waxaa ka laazimaysa inaad isaga tidhahdo cidaan mustaxiq ahayn buu nacdalay taana wuxuu u bandhigaya axaadiistii waciidka wadalika alictiqaadu aladii dakartahu ictiqaadkaa aad sheegto aad tiri masaa'il ijtihaad inay tahaan u qabaa waana ku khaldan yahay saxduna waxay tahay inaynay markaa gudagelayn labada darafba ee waciidka ah hadday tahay ka sameeyey waxa laysku khilaafsan yahay iyo hadday tahay ka ku nacdalay ficilka u sameeyey ee laysku khilaafsan yahay waciidna ku soo arooray asaalat ictiqaadkaagaasi aad sidaa ictiqaadsantao le sidana waan qabaa sidana waan qabaa sidana waa laa yadfacu alistidlaala binusuusi alwaciidi cala altaqdiirayn laa yadfacu ma diidaayo ma riixaayo ma baajinayo alistidlaala daliishadka la daliishanaayo binusuusi lwaciidi nusuusta goodiga sheegaysa cala taqdiirayn labada qadaraadkii lagu socdaba hada bayinkaasna waa cadda yani wuxuu tilmaamayaa cidda nacdashay inaad u cudurdaarto oo aad tidhaahdo waxa weye haddana waa ku khaldan yahay waciiddadaasna ma soo gelayo kan hore markaa sameeyey shaygan markaa laysku khilaafsan yahay sameeyey ee lacnadu asaaratan kusoo aroortayna isaguna waciidka ma soo gudagelaayo waciidka isaguna ma soo gudagelin laakiin haayatu maa fi lamri waa inaan markaa taxriimka ka qaato ya taxriimka inaan ka qaato weeye ta hore marka waciiddada labadoo daraf midnama soo gelayaan lakiin waxay noqonaysaa marka khaa in la geliyaa khaa bay noqonaysaa tii hore taxriimka wuu sugay soo ma oo ah marka waxa ficilkan waxaat wuxuu yidhi waxa weyaan waxaan u qabaa inay xaaraan tahay ayna bannaanayn marka taxriimkaan ka qaadanayaaye waciidka ka qaadan maayo waciidkii ma gudagelayso labadina de kala hadhayaan waa mutalaazimaan waa laba shay oo isku xidhan macduurku inuu ka baaqanayo waa jirtaa mid walba dee waxa weeye isagoo ku dhacay shaygii xaaraanta ahaa ayaanu haddana aasim ahayn ya ayaanu aasim aanu ahayn dee waciidkuna aan u sugnayn waayah marka kan dambe ma odhan waxa weeye waa waa xaaraan buu leeyimi ma odhan qaacidadiis maxay keensanaysa inuu yidhaahdo ila waa ka yidhi naska waxaan ka qaadanayaa laba qaybood buu koobsanayaa qaybta taxriimkana waan qaadanayaa qaybta waciidkana kama qaadanayo oo kuma dejinayo marka waxa la isku khilaafsan yahay haddaba axaadiistan lacnadda ku soo aroortay cidda caynkaa samaysa culammada itlaaqooda u qaadatay oo shay laysku khilaafsan yahay wax ku nacdashay ya taxriimkii ma ka qaadata oo ma tidhi waxay la yimaadeen waxa wey waa xaaraan ee waciid kaanaan u sugayn mise waxa tii way bannaan tahay ya wuxuu ku gaabsay waa masaa'il ijtihaad masaa'il ijtihaad weeye sheikhu waa kan dabeedna markaa yidhi inaad marka waxa weyaan haddaad taxriim ka ictiqaadsan tahay iyo haddii waxa weye aad bannayso mar leyba waxa weeye waa kugu soo aroraysa masaladii oo waciidkii inaad ku sugto ilaaba ilaa meelahaan laysku khilaafsan yahay waad ku khasban tahay haddaad tidhaahdo waxa weeye yani masalan aad tidhaahdo waa xaaraan iyo haddaad tidhaahdo waxa weye xaaraan maahay waa bannaan tahay kollayba arrinku waa kugu imanaya ictiqaadka adigu qabtana dee adigaa qabe e ma aha markaa waxa weeye daliil sharciya maaha dadkuna kuma khasbana inay raacaan ictiqaadkaada dadku ictiqaadkaaga inay qaataan dee ma saarna daliilna ictiqaadkaa umaad keenin wax daliilana ictiqaadkaaga umaad keenine waxaa ti anaa qaba saasaan u qabaa in qoladana khaldantahay qoladanna khaldanta ya in waxa weye xukunka taxriimka laga qaato in waciidka aan laga qaadan saas yadaabaan ictiqaadsanahay baan idhi saasaan ictiqaadsanahay ayuu markaa uu yidhi dee ictiqaadkiisu baajin maayo marka waxa daliishadkii nusuusta la deliishanayay baajin maayo labada taqdiirbana waa imanaya istidlaalka nusuusta la dariishanaya waa yahay wa yuqaalu lahu aydan waxaa kaloo lagu odhanaya buui dhowr jawaaboodoo kala duwan buu sheikhu istaba dhigayaayo wuu ugu jawaabaya waxaa kaloo la odhanaya buui leysa maqsuuduna bi hada alwajhi taxqiiqa tanaawul ilwaciidi limaxalli khilaaf waciidku inuu gaarayo maxalulkhilaafka in la xaqiijiyo muraadka maaha wainama almaqsuudu ee shayga la rabe aanu markaa u qastaynaa waxay tahay taxqiiqu listidlaali bixadiis alwaciidi cala maxalli khilaaf farqahan labada udhexeeya deliishadka la deliishanaayo in la xaqiijiyo axaadiista waciidka meel laysku khilaafsan yahay in loo deliishadaa intaa la sugo maqsuudkaygu yihi ilaaba ilaa markaa ciddii khilaaftay waciidkaa ku dhacaya maaha yaanu ku dhicinbe ila ciddii macduuri waa ka baaqanaysaaye maxalulkhilaafka waa loo deliishan karaa weeye qadarkaanu bes doonayna in la sugaa waciidkana waa loo deliishan karaa taxriimkana waa loo deliishan karaa walxadiisu afaada xukmayn xadiiskana wuxuu faa'iideeyey laba xukum laba altaxriima walwaciida wuxuu faa'iideeyey taxriimka iyo waciidka ama altaxriimu walwaciidu labada xukum waxay yihiin waa taxriimka iyo waciidka wey inuu xaaraan yahay iyo in waciid ku sugan yahy wamaa dakartahu inamaa yatacaradu linafyi dalaalatihi cala alwaciidi faqad waxaad sheegteenoo wuxuu u bambaxayaa keliya linafyi dalaalatihi tusintiisa in la diidaayo cala alwaciidi faqad waciidka inuu ku tusiyo la diidaayo keliya weeyi oo masaladii kale taxriimka ku saabsanayd nafyigeedii hadda kamaad hadlin omaad diidin waalmaqsuudu huna halkanna waxaa loo jeedaa waxay tahay aanu rabnaa inamaa huwa bayaanu dalaalatihi cala taxriim inuu xaaraannimo ku tusinaayo caddaynta la caddaynayo ayuunbuu ahaaday faida iltazamta markaad aqbasho an alaxaadiis almutawacida axaadiista u goodiyeysa lillaacini wax nacdalay u goodiyeysaa laa tatanaawalu lacnan mukhtalafan fiih inaynay gaadhayno cammimayn lacnad la ysku khilaafsan yahay lam yabqa ma hadhaayo fi lacni almukhtalafi fiihi lacnaddii la ysku khilaafsanaa daliilun cala taxriimi daliilku tusiye xaaraannimadiisu soo hari maayo meesha kuma sugnaanayo wamaa naxnu fiihi min allacni wamaa naxnu fiihi kaynu ku dhex sugannahayna ee aynu ka hadlaynaana min allacni lmukhtalafi fiihi wuxuu markaa ka mid ahaaday lacnadda markaa laysku khilaafsan yaho ka mid ahaaday mawduuca ku saabsan lacniga laysku khilaafsan yahay mawduucaasoo ka mid ahaaday kama taqadama sida soo hormartay faida lam yakun xaraaman marba haddaanu xaaraan noqon kaana jaaizan wuxuu noqonayaa mid bannaan xaaraantii marka waxa weeye u diiddo waxay noqonaysaa inay bannaantay noqonayso inay bannaan tahay ayay noqonaysa marka dee tanaaqud buu doonaya inuu ku sugo oo markii hore taxriimka adigii doonay marka inaad sugta buuri oo yidhi waxa weye qowlkaasaan dooranaya suurada la isku khilaafsan yahay haddan waciidka loo deliishan karin dee taxriimkuna ku sugnaan maayo waayo laazim iyo malzuum bay isu yihin waciidku wuxuu ku tusinayaa oo ka laazimaya horta marka koowaad wuxuu ku tusinayaa hubuut ulwaciid hadday lacno tahay iyo hadday cadho ilaahay tahay iyo hadday markaa naar tahay mid walba mar labaadkana waxaa ka sii laazimaya ficilka lacnadu ku dhacday ama waciidku ku yimi inuu yahay sababu lacni oo uu xaaraan yahay marka laazim iyo malzuum bay isu yihiin waciidkii haddii la waayo oo maxalu khilaaf loo waayo aan loona soo qaadan karin loona daliishan karin hadda ugama jeedno waciidku haddaanu ku dhacayn waciidka dhicitaankiisu waa shay ahar ya waayo dadka waciidku dee maaha cid walba inuu ku fulo waciidku asbaab buu baaqdaa asbaabaa baajiya laakiin waxaynu tilmaamaynaa waciidka meesha in loo daliishanaayo maxalkani khuseeyo cumuumkan uu soo gudagelaayo xadiiska gudagelaayo shaygan laysku khilaafsan yahay haddii taal la waayo oo la waciidka kuma jiro ammaan waciidkaa ka haystaa ma khuseeyo waciidku idan taxriimkuna ma khuseeyo waayo taxriimkiiyo waciidku waa mutalaazimaan malzuum iyo laazim bay isugu yihiin yani ida wujida almalzuum wujida allaazim malzuumka haddii la helo laazimka waa la helaya wa ida cudima allaazimu cudima almalzuum haddii laazimka la waayo malzuumkana waa la waayaya marka waxa weeye in la yidhaahdo yani taxriimkii baan ka qaadanayaa haddana waxa weeye markaa waciidkana ma khuseeyo dee marka waxba ma dhici karto marka waxaynu ku sugannahay waa lacni khilaafsan yahay buu yidhi ayaynu ka hadlaynay faida lam yakun xaraaman haddaanu xaaraan noqon oleh waa masala ijtihaadiya bimacnaa waa u bannaantao kale looga jeedo ya dee jaais buu noqonaya tii horena waxaweeye wuxuu ku jawaabay haddii marka waxaweye shaygani aad tidhi waxaweeye waa masala ijtihaadiya oo aad saa'iq uga dhigtay inuu marka ijtihaadan sidaa ku yidhaahdo dee in nusuusta loo daliishado waciidkeena saa'iq ka dhig ya aw yuqaalu faida lam yaqum daliilu cala taxriimihi lam yajuz ictiqaadu taxriimihi walmuqtadii lijawaazihi qaa'imu wahiya alaxaadiisu allaacinatu liman facala dalik waxaynu soo maray ictiraadkii uu keenay muctaridku ama saa'ilku inuu sheikhu ka jawaabayey marka laba jawaabood uu soo sheegay oo fa yuqaalu lisaa'ili buu soo yidhi haddana mar labaad wuxuu yuqaalu lahu aydan waa jawaab labaad aw yuqaalu mar saddexaad haddana wuxu uhi waxaa la odhanaya ama waxaa la odhanaya faidaa lam yaqum markaanu qumino meesha ku sugnayn daliilun calaa taxriimihi daliil ku tusinaya xaaraannimadiisa shaygaas inuu xaaraan yahay laysku khilaafay lam yajuz ma bannaana ictiqaadu taxriimihi xaaraannimadiisa in la ictiqaadiyaa ma banaana waalmuqtadii ka keensanaya ee ku tusinaaya lijawaazihi yani waxa weeye in xaaraannimada la ictiqaadiyaa inay bannaan tahay ku tusinaya jawaasku ma aha inuu ficilku inuu jaa'is yahay oo mubaax yahay inuu markaa daliilku keensanayo ku tusinaya maaha ljawaazihi waxaa loo jeeda ljawaazi itiqaadi taxriimihi lijawaazi ictiqaadi taxriimihi xaaraannimadiisa in la ictiqaadiya inay bannaan tahay daliilka keensanaya ku tusinayaana qaa'imun meesha waa ku sugan yaho waa mawjuud wa hiya laxadiisu laacinatu liman facala hada halkaa u fiirsa walmuqtadi lijawaasihi waxaa la ismoodsiin karaa ficilku inuu bannaan yahay inuu markaa daliilku keensanayo dabeedna markaa wahiya axaadiisu laacina lays odhanaayo wanigu taxriim bay keensanaysaa say jawaas bay u keensanaysaa loo yidhi marka jawaaska waxaa looga jeedaa damiirku inuu noqonaayo ictiqaadi taxriimihi buu noqonaya waalmuqtadii ka keensanaya daliilka u ah lijawaazihi ay lijawaazi ictiqaadi taxriimihi in la xaaranimadiisa la ictiqaadiyo inay bannaan tahay keensanayaa qaa'imun waa mid mawjuudo meesha ku sugan wa hiya alaxaadiisu laacinatu liman facala haada waa axaadiista nacdanaysa cidda caynkaa samaysa waqad ikhtalafa alculamaa waa isku khilaafeen culammadu raxmat ullaahi calayhim ilaahay ha u naxariisto oo naxariista ilaahay lacnadiisu ma bannaan tahay waa isku khilaafeen walaa daliila calaa taxriimi lacnatihi cala hada taqdiir daliilna ma jiro u daliila calaa taxriimi lacnatihi lacnadiisu inay xaaraan tahay daliil u daliili ma jiro calaa hada taqdiiri qadaraadda marka lagu socdo oo dee daliil u diidayaa oo lacnaddii xaaraantinimaynaya ma jiro marba haddii la hadday xagga xukunka taxriimka tahay iyo hadday xagga waciidka tahay mid walba ya waa u bandhigan yihin waciidku inaanu ku fulayn waa shay aakhar oo kuma fulaayo ciddii macduura laakiin marka hore maxalka in loo daliishan karo ay caam ku tahay maxalku marka hore sug waxaa kala duwan in masaa'isha laysku khilaafsanaa loo daliishado iyo in waciidkii lagu isbaatiyo ashkhaasta oo lahe fulaan waa malcuun ficil marka waxa weeye cidda samaysa la nacdalay oo sharciga lagu nacdalay hebel la yimaadee ma odhan kartid hebel waa malcuun ya ruux muslima intaad tidhaahdo markaa waa malcuun hebel taas yada ma odhan kartid ama lacana allahu fulanan ilahay ha nacdalo hebel laakiin bilwasfi in lagu nacdala waa shay aakhar lacnat llahi cala aalimiin ya lacana allaahu almuxallila walmuxallala lahu lacana allahu akila riba wa waxa weye waa lacnu bilwasfi nufuud lwaciid waa shay kale waynu soo aragnay waciidkana waxyaala baajiya jira marka wuxuu tilmaamayaa fayajibu alcamalu bidaliili muqtadii lijawaazi lacnatihi asaalimi can ilmucaarid waxaa waajiba camalfalka lagu camalfalaayo bidaliili muqtadii daliilka keensanaya lijawaazi lacnatihi lacnadiisu inay bannaan tahay keensanaya in lagu camalfalaa waajiba daliilkaasoo asaalimi ka nabad galay can ilmucaaridi daliil kale oo u beegtoomaa inuu caaridana ka nabad galay waxaa loo jeedaa almucaarid almuqaawim waa mucaarid ama musaawi la ah oo la quwo ah oo dee la siman amaba ka xoog badan wa hada yubtilu su'aal kani wuxuu burinayaa ictiraadkan waa burinayaa faqad daara almru cala saaili min jihatin ukhra arrinku wuxuu kaga soo wareegay kan muctaridka ah jiha kale wa jaa hada dowru alaakharu wuxuuna u yimid dowrkan kale iyo soo wareeggan kale lianna caamata nusuusi maxaa yeelay nusuusta marka waxaa dhammaantood nusuustaasoo almuxarimati xaaraantinimaynaysa lilacni lacnadda xaaraantinimaynaysa mutadaminatu waxay koobsanaysaa lilwaciidi waciid bay koobsanaysa fain lam yajuz haddaanu bannaanaan alistidlaalu daliishad kala daliishanayo binusuusi lwaciidi nusuusta waciidka deliishadka la deliishanaya haddaynay bannaanaan calaa maxalli khilaafin meel laysku khilaafay in loo deliishadaa hadday bannaanaan weydo lam yajuz alistidlaalu biha cala lacni mukhtalafin fiihi kama taqadam ma bannaanaanayo in loo deliishadaa nusuusta waciidka lacnad laysku khilaafsan yahay in loo deliishadaana bannaanaan mayso sidaa soo hormarta yani taaba haddaad u diidday tanna in loo diidaa waxay noqonaysaa khasab oo ruuxa marka waxa shaygaa la isku khilaafsan yahay ee asal ahaan sharcigu ay ku soo aroortay cidda samaysay inuu nacdalay ruuxa nacdalay oo bil wasfi ku nacdalay dee lama dhaleecayn karo xaaraan buu la yimina lama odhan karo nusuusta waciidkee lacnadda sheegaysana looma soo dariishan karo ila waa maxal la isku khilaafsan yahay kii horeba marka haddii khilaafka la isku khilaafsan yahay loogu diiday lacnadii kana in loogu diido waa ka dhanaysa idan waxaa ka imanaysaa yani waxa wax u bannaan buu la yimi walow qaala hadduu odhan lahaa muctaridkiiba haddaba markaa matelaya ya inuu yidhi hadalkan markaa naqli tahayo uu yidhi sheikhu ma hayo laakiin wuxuu doonayaa si wuxuu odhan karu xataa doonaya inuu cabiro suu xujadiiso dhan wada buriyo walow qaala hadduu odhan lahaa ana astadillu cala taxriimi hadihi allacnati bilijmaac anigu waxaan deliishanayaa ana astadillu waxaan deliishanayaa calaa taxriimi hadihi lacnati lacnadan inay xaaraan tahay waxaan u deliishanayaa bilijmaaci ijmac baan u deliishanaya qiila lahu waxaa lagu odhanaya loogu jawaabaya alijmacu muncaqidun ijmacu wuxuu ku guntamay cala taxriimi lacnati mucayanin min ahli lfadl ruux mucayana lacnadiisa inay xaaraan tahay ayuu ijmacu ku guntamay mucayankaasoo min ahli lfadli ahlufadliga ka mid a amaa lacnatu lmawsuuf kii sifa xun lagu sifeeye oo sharciga ay ku soo aroortay asaalatan cidda samaysa in la nacdalay sifadaa kii lagu nacdalay miya sida almuxallila waalmuxallala lahu sida aakila riba iyo waxa la midka faqad carafta wuquuca alkhilaafi fiih waad garatay in khilaaf ku dhacay marka hadduu mar khilaaf ku jirana ijmac baan u daliishanaya lagaa siisan maayo waqad taqadama waxaa soo hormaray an lacnata almawsuufi ka la sifeeyey oo sife xun lagu sifeeyey waa sida muxallila walmuxallala lahu laa tastalzimu inayna laasimsanayn isaabata kulli waaxidin min afraadi mid kastoo afraaddiisa ka mida inuu haleelaa inayna laasimsanayn ila ida wujidat ishuruud in shuruuddii la wada helo mooyaane wairtafacat ilmawaanic mawaanicduna wada maqnaato mooyaane meesha ka wada maqnaato ka wada baaqato walaysa alamru ka dalik halkanna sidaasoo kale maaha markuu yidhi ijmac baan deliishanayaa sheekhu waxau yidhi dee ijmac kuma sugnae waxa weeye khilaaf baa ku sugan noocaan uu sheegayaa ee ijmaaca ka cabiraya waa mas'ale ay yidhaahdaan qolyaha usuuliyiintu waa istisxaabu xaali ilijmac ila maxalli nisaac masalaha waxay ka koobantahay laba qaybood qayb laisku waafaqsan yahay qayb laisku khilaafsan yahay markaasaa qaybta laisku khilaafsan yahay buu wuxuu doonayaa ijmaacii suuradeeda kale ku sugnaa inuu u soo jiito oo u yidhahdo anigu ijmaacaasaan istisxaabaya ilaa daliil caado oo iga rara aan arko ijmaacan dugsanaya ya waa istisxaabu xaal ijmaac ilaa maxali nisaac taasuu markaa waxaa samaynayaayo dee cidaan lacnad mutaysan in la nacdalaa oo aan wasfi xunoo lagu nacdalo aan la imanin dee bil ijmaac bay xaraam ku tahay iyo bilnasi mid walba haddaba suura la ysku khilaafay suwarkan khilaafiga ah ma la nacdali karaa cidda samaysay oo bil wasfi ma lagu nacdali karaa ma la odhan karaa cumuumka lacnadda waa loo daliishanaya waa maxalu khilaaf marka noocyada marka laga hadlayo istisxaabada nooca ugu daciifsan weeye suuradaasi istisxaabu xaal ijmaac ila maxali nisaac wa adcafu anwaaci listisxaab anwaacda istisxaabka waa ugu daciifsan wey xujana kuma jirta yidhahan culamadu waayo masaladu waxay tahay suuro kaloo ijmaacu ku sugan yahay oo isla noocan ah ayaa suuro kaloo isla noocii ah oo khilaaf ku jiraa la doonayaa in la yidhahdo waan u istisxaabayaa waan u daliishanayaa taasaanan haystaa daliil caduun baa iga guurin karaa waxaa la odhanayaa ijmaac masalada kuuguma daliilaho suuradan aad doonayso inaad u daliishataa waxa weeye waa suuro laysku khilaafsan yahi khilaafiyada uu ku sugan yahan ijmaac u daliishanayaana cidi kaa siisan ya daliil kala doono wuxuu kaloo sheekhu yidhi wa lahu ayضa waa jawaab afraad kul ma taqadama min aladilati adaalati cala manci xamli hadihi alaxaadiisi cala maxali wifaaqi tarid huna kullu maa taqadama wax kastoo soo hormaray min aladilati xaalay daliilla yihiin daliilladaasu addaalatii ku tusinaysay calaa manci xamli hadihi alaxaadiis axaadiistan in lagu xambaaro in loo diidaayo calaa maxalli alwifaaq meesha laisku waafaqsan yaho keliya in lagu xambaaro loo diidayo waxaa loo jeedaa faqa cid odhanaysa maxallu wifaaq baan soo gudagelaynin axaadiistaa waciidka ma jiro laakiin culamada qaar baa waxay leeyihiin maxalu wifaaqa mooye wax kaloo soo gudagalaya ma jiro marka waxaa la mancinaya waa maxay waa in wax kale soo gudagalaan calaa manci xamli hadihi axaadiis axaadiista in lagu xambaaro diidmada ay diidayso ku tusinaysa calaa maxali lwifaaq meesha laysku waafaqsan yaho keliya faqad aan wax kale raacin oo maxalu khilaaf aan loo soo deliishan karin adiladaa ku tusinaysa taridu hunaa halkanna waa ku soo arooraysa oo ku saabsan baabu lacni ligayr mustaxiq baabka ku saabsan lacnada la nacdalaayo cidaan mustaxiq ahayn oo sida halkaaba loo odhanaayey dee waxa weeye mujtahidkii baa ka baxaya waxaa ka baxaya marka waxa muqalidkii taqliid saa'iqa lahaa baa ka baxaya dee halkanna saasoo kale waxba waa imanaysa wahiyo tubtilu hada su'aala huna halkanna su'aashan waa burinaysa kama abtalat asla su'aal sida asalka ictiraadka ay u burisay ayaa suuradanna ay ku burinaysa ictiraadkanna aanu noqonayaa midaan isaguna markaa aan qiimo lahayn walaysa hada min baabi jacli daliili muqadimata min muqadimaati daliilin aakhara xata yuqaala hada maca tatwiili inama huwa daliilun waaxid kanna ma noqonayo buu sheikhu yidhi min baabi jacli daliili daliilka keliya in laga yeelaayo muqadimatan muqadimo looga yeelaayo min muqadimaati daliilin aakhara daliil kale muqadimaatkiisii laga dhigayo xata yuqaala si loo yidhaahdo hada kani maca tawiili dheeraynta la dheeraynayo lala qabo inama huwa daliilun waaxidun waa daliil keliya adilo kala duwan maaha yani tacliilaadka mar baa la yidhaahdaa dee waa daliil oo de waxa weye waxaa kala jira daliil iyo tacliil baa jira daliil iyo tacliil ayaa jira marka tacliilkii bimahaabati daliil buu ka dhigan yahy inama huwa daliilun waaxidun id ilmaqsuudu minhu sababtuna waxay tahay waxaa looga jeedaa an nubayina waa inaan caddayno ana almaxduur aladii dannuuhu huwa laazimun cala taqdiirayn maxduurka ay maleeyeen inuu markaa waxa hadda yani meesha uu ku sugan yahay huwa laazimun waa mid laazima cala taqdiirayn labada qadaraadoodba yani sinaba loogama fakan karo labada xaalba waa imanayaa maxduurkaas oo siday is yidhaahdeen kaga baxsada kagama baxsan karaan ishkaalka soo arooriyey ishkaalkii mar leyba waa joogaa hadday yidhaahdaan waxa laysku waafaqsan yahay keliyaanu ku xambaarayna waa yidhahdeen haddaanu markaa waxa kuwa la isku khilaafsan yahay aanu ku camimno waxay noqonaysaa waciidkii inuu kuwaana u bandhigan yahay oo waciidkii ay soo guda galaan cid macduuri ka la waafaqsan yahay laftiis qaar macduur oo ka baaqan kara waciidka waa jiri karaa mid baa qariibu cahdinoo hadda soo islaamay oo shaygu inuu xaaraan yahay ba aan ogeyn waana masale ijmaaciya laakiin isagu maba maqalba muu ogaan wax tafriidana lama iman aasim ma yahay waciidkuma u sugnaanaya maya marka waxa weeye cid marka macduuri inay waciidkii ka baxdo mar walba laazim bay la taho marnaba lagama fakan karo marnaba lagama bixi karo marnaba lagama bixi karo ta kale ruuxa marka waxa weeye waciidka arrin markaa loo goodiye cidda samaysa sameeye ilaaba ilaa waciidku ku fuli maayo waciidku asbaabuu ku baaqdaa jira ahlusunna waljamaca ma qabaan nufuud lwaciid cala ahli lkabaa'ir waciidku in ahlulkabaa'irka ku fulayo ma qabaan wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay baaba cidduu doono cafinaya xasanaad maaxiyaa jira shafeeco baa jira towbad baa jirta istikfaar baa jira masaa'ib mukafiraa jira xasanaad maaxiyo dembiyada masaxaa jira yani waxyaalo badanoo waciidku ku baaqdo ayaa jiraan waciidku waxyaalo badan oo ku baaqda ayaa jira waayah falaa yakuunu maxduuran maxduur ma noqonaayo mar haddii waxa weeye mar walba halka laga cararay iyo halka loo cararay mid walba ku sugan yihi de maxaa la korarsaday ya naskiina dalaaladiisa loo diid meeshii laga cararay laga baxsaday oo ahayd ficil la ysku khilaafsan yahay cid markaa samaysay ama cid markaa fatwootay baa waciidka inay gudagasha ay dhici kartaa waa waxa looga cararaya lahaa markaa maxalu khilaaf looma deliishan karo meeshii loo cararay lafteeda tii oo kalea ku soo arooraysaa nafsa shay idan la farqa haddii waxa weeye marnaba aan laga baxsan karin oo laazim labada goorba ay noqonayso dee idan markaa ma noqonaayo marka maxduur markaa laga baqo oo laysiha ka carara fayakuunu daliilun waaxidun qad dalla calaa iraadati maxalli alkhilaafi min anusuus wuxuu noqonayaa daliil keligii qad dalla midku tusiyey calaa iraadati maxalli alkhilaaf meesha khilaafka in la doonayey oo looga jeeday inuu ku tusiyey min anusuusi nusuusta looga jeeday wa calaa annahu laa maxduura fii dalik wax dhibina taas ayna ku sugnayn laga digtoonaado laga wax la qariibsanayo la inkirayana ma aha an yakuuna daliilu calaa matluubin muqadimatan fii daliili maluubin aakhara inuu noqdo daliil loo deliishanaayo calaa matluubin shay la rabo loo deliishanaya ama mas'alo loo daliishanaya muqadimatan muqadimo inuu u noqdaa arin la diidaya ma aha fii daliili maluubin aakhara matluub kale daliilkii wain kaana almatluubaani haba ahaada labada marka arrin la doonayaaba ee adilada la doonayo laga qaataaba mutalaazimeyn laba shay oo islaazimaya haba noqdaanbe calaa kulli xaal wuxuu tilmaamayaa kollayba marka waxaba inaan laga baxsan karayn cid macduuri nusuusta waciidka inay soo guda mar haddaan laga baxsan karinna waa in waxa weeye marka aan looga tegin dalaaladii nusuusta dalaalada nusuusta waa in la qaataa sida loo aqbala xoogaa marka meelahan waxay ula baahan tahay in xoogaa loo yaro firfirsado ayay u baahan tahay xoogaa hadalkuna waa isku yaro noqonaya waqhtiyada qaarkoodna wuxuu dhex gelinayaa istilaaxaad yaro mantiqi ah waayahay alxaadi cashar jawaabta koobiyo tobnaad ana alculamaaa muttafiquuna cala wujuubi alcamali biaxaadiis alwaciid jawaabta koobiyo tobnaad waxay tahay ana alculamaa muttafiquuna culamadu waxay isku waafaqsanyiin cala wujuubi alcamal in lagu camal fala inay waajib tahay biaxaadiis alwaciid axaadiista goodiga sheegaysa loogu camal falo fiima iqtadatu min altaxriim waxay keensato taxriima loogu camal falo wainama khaalafa bacduhum waxa khilaafay uun qaarkood waxay ku khilaafeen fi lcamali biaaxaadiha axaadiista kuwooda aaxaadka in lagu camal falo fi lwaciidi khaasatan waciidka gaarnimo loogu camal falo oo waxay yidhaahdeen dee waciidkii waa arrin qaybi ah axaadiista aaxaadkiina danni bay faa'iidaynaysaa maadaama hubuutkeedu uu danni yahay lagama qaadanayo arrinkaa ictiqaadiga waase qowl baatil oo ahlusunna waljamaca ma qabaan ahlu sunnati maxda qowlkaa ma qabaan waxay qabaan ahlu sunnati maxda in axaadiistu hadday nebiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam ama aaxaad ha noqoto ama mutawaatiro ha noqotee in caqiide iyo camal mid walba loo daliishanayo xujana ay ku tahay khilaafka la ysku khilaafay inay danni tahay xagga hubuudkeedu axaadiista aaxaadka wax ka midi amaba kulligeedna khilaafka la ysku khilaafay ma aha macnaheedu in la ysku khilaafay camalfalka caqiidada lagu camalfalayo in laysku khilaafo ahlu sunna isku khilaafeen maaha abadan arrin qaciya weeye camalfalka lagu camalfalayaa caqiidatan wa camalan hadday axkaamta camaligaa ah tahay iyo hadday xagga caqaa'idda tahay mid walba in lagu camalfaloo loo xujaysanayo caqiide iyo camalba iyadu waxa weeye waa arrin qaciya weeye danni maaha iyadu waa qaci nusuuso badan iyo adilo badan baana ku soo aroortay saxaabadana wax khilaafa arrinkaa lagama soo naqlin caqiide iyo camalna waa u wada deliishan jiray mid walba masladaana horeynuga soo hadalnay khilaafka laakiin ku saabsan hubuudkeedu ma danni mise ma aha waa khilaaf marka waxa culamada ahlu sunnaha qaarkood ay marka waxa weeye ku isku khilaafeen weeye mid ay marka ahlu sunna isku waafaqsan yihiin ma aha taas sheekhana ra'yigiisa waad soo aragtay oo marka waxa weeye ay tahay mutalaqan bilqabuul ama qaraa'in iyo shawaahid kale ay la socoto xaalaadka noocaasa inay markaa waxa yaqiin faa'iideynayso iyo cilmi haddii kale laakiin ayna faa'iideynayn hadal macnihiisu siaa laga fahmayo ayuu soo sheegay marka calaa kulli xaal tafsiil in la geliyaana u roon waana sida sheikhu maray laakiin xagga camalka lagu camal falayo hadday suganto nebiga ka sugan tahay waa la xujaysanayaa ahlu sunnana iskuma khilaafsanaa xagga caqiidada iyo xagga camalka axkaamta mid walba waa loo daliishanaya cidda tidhahda caqiida loo daliishan maayana waxay ku dhacday bidca qariida bidca weyn bay ku dhacday wuxuu noqonaya mubtadic buu noqonaya wuxuu sheekhu yidhi wainama khalafa bacduhum fi lcamali biaaxaadiha fi lwaciidi khaasa ee qaarkoodunbaa khilaafay culammada ka midi ayuunbaa khilaafay filcamali waxay khilaafeen camalfalka lagu camalfalayo biaaxaadiha axaadiista aaxaadka ah fi lwaciidi khaasatan waciidka goodiga iyo ciqaabka cid loogu goodiyaayo ciqaab in cid loogu goodiyaayo ama lacnad ama cadho ilaahay ama naar in loogu camal falo ayay khilaafeen khaasatan gaarnimadii taasay ku gaar gaar ahaan ku gaar fa ama fi taxriimi xagga xaaraantinimaynta miya falaysa fiihi khilaafun muctadun muxtasabun kuma sugna khilaaf la tirsado oo la xisaabsado oo wax laga soo qaadaa kuma jiro walaysa kulu khilaafin jaa muctabaran ila khilaafun lahu xadun min anadari xataa xadun min anadar ma laha haddii taxriimka marka xaggiisa waxa ku saabsan wma zaala culamaau min asaxaabati wataabiciin walfuqahaai bacdahum radia allahu canhum ajmaciina fi khitaabihim wa kitaabihim yaxtajuuna biha fi mawaaridi alkhilaafi wahayrihi kamanay bixin oo kamay zuulin culammadu nafyu nafyi ibaatun zaala waxay leedahay macno nafyi maaduna waxa weeye waa naafiya wey marka laba nafya kulmay nafyu nafyi ihbaatun haddii shay la nafye lasii nafye wuxuu noqonayaa muhbat wax la sugay buu noqonaya wax la sugay ayuu noqonaya marka wamaa zaala kamay zuulin waxaa loo jeedaa yakuunuuna waa ahaanayaan ama way ahaayeen alculamaa culammadu min asaxaabati saxaabadii laga soo bilaabo wataabiciina iyo taabiciintii ama min asaxaabati xaalay saxaaba yihiin iyo wataabiciina taabiciin yihiin walfuqaha iyo fuqaha xaalay yihiin bacdahum fuqahadaasoo yani markaa ka dambaysay waxa weeye taabiciintii ama waxa weeye culamada saxaabada hore ka dambaysay radia allahu canhum ajmaciin fii khitaabihim wa kitaabihim hadalkooda iyo qoraalkooda yaxtajuuna biha qaar daliishaday ahaayeen axaadiista fii mawaarid alkhilaafi wakhayri meelaha laysku khilaafsan yahay iyo meelaha kalaba waa u daliishan jireen bal ida kaana fi lxadiisi waciidun ka soo gurtaase hadduu xadiiska ku sugnaan lahaa waciid ama goodi uu ku sugnaan lahaa kaana dalika ablaga fi iqtidaa'i taxriimi cala maa tacrifuhu alquluub wuxuu noqonayaa kaasi mid u xeeldheeraansho badan taxriimka keensadka uu keensanayo mid ku xeeldheeraansho badan buu noqonayaa calaa maa tacrifuhu alquluub siday qalbiyadu garanaysa marka lagu socdo waqad taqadama aydan waxaa soo hormaray noqoshaynu ku noqonnaye attanbiihu cala rujxaani qowli man baraarujinta la baraarujinaayo kii qowlkiisu inuu raajix yahay la baraarujinayo yacmalu biha axaadiista ku camalfalaya axaadiista aaxaadka ku camalfalaya fi lxukmi wa alwaciid yani ama axaad iyo mutawaatir intay noqotee haddii axaad uu ku camalfalana mutawaatirka inuu ku camalfalayo cala sabil awla man yacmalu biha cidda ku camalfalaysa rujxaanu qawli man yacmalu biha cidda ku camalfalaysa fi lxukmi xukunka ugu camalfalaysa oo taxriimkii ka qaadanaysa iyo wa lwaciid iyo waciidka in la ictiqaadiyaba ugu camal falaysa xagga camalka iyo xagga ictiqaadkaba ugu camal falaysa wa qowlu jumhuur inuu yahay sida markaa jumhuurku markaa ay yidhaahdeen ku tageen horay inoogu soo hormarto aynu usoo baraarujinay haada sidaa marka lagu socdo falaa yuqbalu la aqbali maayo su'aalun yani ictiraad yukhaalifu ljamaaca khilaafaya sida markaa jamaacadu marka ay ku sugnay nuska qaar waxay siyaadinayaan ma ittafaqat calayhi aljamaaca ictiraad khilaafaya waxay jamaacadii isku waafaqday jamacatu ahli sunati waljamaca ama jamacat alculama waa caddahay oo wuxuu tilmaamayaa dee in markaa waxawe xagga waciidka iyo xagga markaa eh, xukunka mid walba in loogu camal falaa saxda inay tahay xagga waciidka iyo xagga markaa camalka mid walba in loogu camal falaa inay tahay sida saxiixa ah qowlka kala farqinayaana inuu markaa yahay qowl daciifa ama in la yaha taxriimba marka waxa lagama qowl muctabara maa khilaaf muctadiya kuma sugna maa khilaaf la tirsadaaba kuma jiro lakiin inka kale khilaaf baa ku jira laakiin saxiixu waa in loogu camalfalayo labadaba loona daliishanaayo ahaani cashar jawaabta labiyo tobnaad waxay tahay ana nusuusa alwaciidi min alkitaabi wasunati kasiiratun jiddan nusuusta waciidka xaalay marka waxa weeye kitaabka ka mid tahay iyo xaalay sunnada ka mid tahayba way fara badan waalqowlu bimuujabiha waajibun cala alcumuumi cala wajhi alcumuumi waaliطlaaq orodka la odhanaayo bimuujabiha waxay keensanaysee sugayso ay bimuqtadaaha waxay keensanaysee markaa sugayso la odhanayaa waajibun waajib weeye cala wajhi alcumuumi waaliطlaaq wuxuu u waajib yahay weji marka caamnimo iyo marka waxaan yani ilaaq ah sii daysan caamna min hayri an yucayana shaksu min ashkhaas iyadoo lala qabo inaan la cayimayn shaksi shaksiyada ka mida qof markaa la cayimaya aanu jirin oo fa yuqaala deed la yidhaahdo haada kani malcuunun waa la nacdalay aw maqduubun caleyhi ama waa loo cadhooday aw mustaxiqun linaari ama naar buu mutaystay aan sidaa la odhanay min hayr an yucayana fa laa siyama waxa wax la mida aanu jirin oo iyadu kasii xaq jirtaa in kaana lidalika shakhsi fadaa'ilu wa hadduu shakhsigaa u sugan yahay fadiilooyin iyo xasanaaday u sugan yihin fa ina man siwa alambiyaai calayhim asakhaa'ir walkabaa'ir waayo cidda nebiyada ka soo hadhay waxaa u bannaanoo ka dhici karta dembiyada sakhaa'irtae yaryar iyo dembiyada kabaa'irtaaba bannaanaanshaha waxaa loo jeedaa yani imkaan suuragal way ka dhici kartaabaa laga tilmaamaya way u bannaan tahay oo sharcan bay u bannaantao way samayn karaan maaha muraadku waxaa laga tilmaamayaa waa jawaas yani marka waxa weeyaan yani caqli ah ee jawaas sharciya lagama tilmaamayo waa imkaan waa suuragal waa ka dhici karaan baa laga tilmaamaya nebiyadu waa macsuumo waa ka dhowran yihiinoo nebiyada kama dhici karto laakiin ciddii kale aan nebiye ahayn dembiyada kuwooda yaryar iyo kuwooda waaweynba waa ka dhici karaan baa loo jeeda alaxkaam alcaqliya waa saddex waxa weeye waa alwujuub ama alluzuum iyo alimtinaac ama alistixaala iyo alimkaan ama aljawaaz alaxkaam alcaqliya waa saddexa ilahay shaygaas waa waajib waa laazim waajib iyo laazimna waa isku macne markaa iyo ilahay waa mumtanic iyo waa mustaxiil waana isku macne iyo ilahay waa mumkin iyo ilahay waa jaa'is waa isku macne waa shaygii suuragala oo dhici kara maca imkaani an yakuuna dalika ashaksu iyadoo lala qabo inay dhici karto shakhsigaasi inuu wuxuu noqon karaa shakhsigaasi mid sidiiq ah oo run sheegid badan aw shahiidan ama shahiid ah aw saalixan ama saalixuu noqon karaa oo saalix ama shahiidka ama sidiiq waa dembaabi karaa lima taqadama ana muujaba dembi yatakhalafu canhu bitawbatin aw istikfaarin aw xasanaatin maaxiyatin aw masaa'iba mukafiratin aw shafaacatin maqbuula aw limaxdi mashii'ati rabbihi wa raxmatih kii soo hormaray daraaddeed oo ana muujaba dembi dembigu wuxuu markaa e, keensanayo yani waciidka inuu cid ka baaqan karo ayuu tilmaamaya yatakhalafu canhu ay dhici karto inuu kaa dib dhaco shaksigii marka waxa weye dembiga la yimi bitawbatin towbad kaga dib dhaco oo kaga baaqdo ama dembi dhaaf inuu ilaahay weydiisto kaga baaqdo aw xasanaatin maaxiya ama xasanaad dembiga markaa tirtira oo masaxa sababteeda uu kaga baaqdo aw masaa'iba mukafiratin ama musiibooyin dembiyada markaa daadiya u kaga baaqdo aw shafaacati maqbuula ama shafeeco la aqbalay uu kaga baaqdo aw limaxdi mashii'ati rabbihi wa raxmatih ama uu kaga baaqdo raxmadda rabbigii rabbigii doonistiisa iyo naxariistiisa keliya inuu kaga baaqdo saafi ah aan wax kale la socon bas ilaahay iska cafiye wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa intaa mid walba waa u baaqan karaa faidaa qulnaa markaan idhaahno bimuujabi qowlihi tacaala hadalka allah wuxuu keensanaayo oo uu laasimsanayo ina aladiina yakuluuna amwaala yataama dulman inama yakuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciira kuwa xoolaha agoonta cunaya xaalay xadgudbayaan waxay caloolahooda ku gurayaan oo ku cabbaynayaan oo ay cunayaan oo caloosha ka buuxinayaan oo ku cabbaynayaan naar un markaynu saan idhaahno saciirayna gelayaan iyo wa qowlihi tacaala hadalka allah uu yihi waman yacsi illaha warasuulahu wayatacadda xuduudahu yudkhilu naaran khaalidan fiiha ku kastoo allaha caasiya wa rasuulahu iyo rasuulkiisa sala allahu aleyh wasalam caasiya wayatacadda xuduudahu xuduudda ilaahay ka tallaabo ka gudba yudkhilhu ilaahay wuxuu gelinayaa naaran khaalidan fiiha naar buu gelinayaa xaalu naarta gudaheeda ku waaraayo walahu cadaabun muhiin waxaana u cadaab wax dullaynaya iyo wa qawlih iyo hadalka uu allah yidhi wa tacaala laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaili ila an takuuna tijaaratan can taraadin minkum ha cunina xoolihiinna dhexdiinna ha ku cunina sabab baila ha ku cunina ama xaalaa bail ku dheehantihiin ha yeeshe haddii ay tahay yani markaa tijaaradu ama marka waxawe xooluhu tijaaratan can taraadin baayic ka soo fulay raalli ahaanshaha isaga raalli tihiin oo wax kala iibsateen raalli ahaanshana ay ku dhacday waa idiin bannaantay inaa cuntaan walaa taqtuluu anfusakum ha dilina nafihiinna ina allaha kaana bikum raxiima ilahay wuxuu idin ahaaday mid idin naxariis badan buu ahaaday waman yafcalu dalika cudwaana wa dulman fasawfa nuslihi naara ku kastoo markaa madkuurka la sheegay sameeya cudwaanan xaaluu xadgudbaayo wa dulman iyo xaalu markaa dulmi samaynaayo oo cid kale xaqooda nuqsaaminaayo ama ashyaada qaarkood meel aynu ku munaasib ahayn dhigaayo fa sawfa nuslihi naara waxaanu gelin doonaa naar wa kaana dalika cala allahi yasiira ila kayri dalika min aayaati lwaciid lagu daro kuwa yani marka aayadaan ahayn oo aayaadka waciidka ka mid ah. aw qulna ama aynu idhaahno bimuujabi qowlihi sala allahu aleyh wasalam hadalkuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxa uu keensanayo aanu idhaahno sala allahu alayh wasalam lacana allaahu man shariba alkhamra ilahay ha nacdaloo ka khamriga cabba inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aw man caqa waaliday ama ilaahay ha nacdalo ka labadiisa waalid waalidinkaar ku noqda waa xukun adag dhalyaro ma maqlaysaan aw man caqa waaliday ama ilaahay ha nacdalo man caqa kii waalidinkaar ku noqda waalidayhi labadiisa waalid aw man ghayara manaara alard ama ilaahay ha nacdalo kii waxa weye bedela arlada calaamadaheeda oo dadku calaamadahay dhigteen oo ay wax ku kala amaaradsadeen marka daaradahooda iyo buqcadahooda yani markaa qofka bedela oo calaamadii marka waa intuu tii hore masaxo yani waxaweye daaraddiisii durkiya oo waxawe meel kale calaamaddii ka taaga yani waxaweye saasoo kale u bedela yani ilahay ha nacdalo aw ama akhriya lacana allahu saariq ilahay ha nacdalo asaariqa yasriqu lbaydata fatuqdacu yaduh tuugga marka waxa weeye marka wax yar xadaya xabadda yare beedka oo deedna gacantiisa la goynaayo ilahay ha nacdalo aw ama marka waxa weyan yani aynu idhaahno lacana allahu akila riba wa muukilahu ilahay ha nacdalo ka ribada cuna wa muukilahu iyo ka ribada bixiya waa ka ribada cunsiya waxaa loo jeeda waa bixiya wa shaahidayhi labada markhaati ee ka markhaatiga ah ribadana ilahay ha nacdalo wa kaatibahu ka qoraaga ka ah ee karaaniga ka ana ilaahay nacdalo ama aynu idhaahno aw lacana allaahu laawiya sadaqa ilaahay nacdalo ka marka waxa weeye zakada meermeeriya ee zakada bixin waaya mm, layi lwaajidi yuxilu cirdahu wa cuquubatah layi waa meermeerinta qofkii markaa waxba ma bixinayo xoogaa waa saagsaagaya lacana allahu ilahay nacdalo laawiya sadaqa ka marka waxa zakada meermeerinaayo oo zakadii aan bixinayn waalmuctadiya fiiha iyo ka zakada ku xadgudbaaya ilahay anacdalo xadiis kale kuso aroortay wlmuctadiya fiiha wuxuu leeyahay abaraani baa ducaa ku sawiriyey ayuu leeyahy qadarka horena markaysaa xadiis kaleo dheer bay ku jirtaa oo markaa sheekh albaanina saxiixinay aw ama aynu idhaahno man axdaa fi lmadiinati xadaan ku kastoo madiine kusoo darisiiye wax la soo darisiiyey aw aawa ama hooya mid bidcoole wax soo darisiiyey hooya oo soo duma yani magangeliya ama hooya fa calayhi lacnat allahi walmalaa'ikati wannaasi ajmaciin korkiisa ha ahaato lacnadda ilaahay iyo lacnadda malaa'igta iyo lacnadda dadkoo dhan xaalay kulligood dan yihiin aw ama aynu idhaahno man jara izaarahu bataran lam yandur illaahu ilayhi yowma alqiyaama ku kastoo jiida izaarahu guntigiisa bataran kibir daraaddii u jiida lam yandur illaahu ilayhi ilaahay ma eego xaggiisa ma jalleeco nadaro raxma aragti raxmadeed kuma eego yowma alqiyaamati maalinta qiyaame aw ama aynu idhaahno laa yadkhulu ljannata jannada geli maayo man kaana fii qalbihi mihqaalu darati min kibrin man kaana fii qalbihi kii qalbigiisa ay ku sugan tahay mihqaalu daratin quraanjo ila miisaana oo min kibrin kibra ah. isaguna jannada geli maayo aw man khashana falaysa mina ama aynu nidhaahno kii markaa waxa kish nagu sameeya oo waxa weeye shay marka muuqaalkiisu u muuqdo inuu wanaagsan yahay wax khiyaamaha hoos geliya falaysa mina isaguna nagama mid ahe dayruu nagay aw amaanu idhaahno man iddacaa ilaa hayri abiih ku kasta u abtirsada oo sheegta aabbihii cidaan ahayn oo yidhahda ina hebel baan ahay cidaan aabbihi ahayn oo dhalin aw tawallaa ama ka weli yeesha oo mawale ka dhigta khayra mawaaliih yacni kuwa aan mawaalidiisii ahayn ayuu markaa ka dhigtay mawle ka dhigtay mm, alwalaau luxmatun ka luxmati nasab laa yubaacu walaa yuhab walaagu waa cusuubo ama casabanimo ka dhaxaynaysa bayna almuctiqi waalmuctaq kii wax xoreeyey iyo cidduu xoreeyey cusuubo ka dhaxaynaysa wey casabada ka dhaxaynaysa la walaa la yidhahdaa marka ka xoreeyey ka xoreeyey ayaa wuxuu noqonayaa mawli u noqonaya marka cidaan mawlihiisi ahayn buu mawle ka dhigtay oo yidhi hebel baa mawlahaygii ah wuxuu noqonayaa inuu markaa waciidkaa leeyahay u noqonaya aw tawallaa ama ka weli yeesho mawle ka dhigtay hayra mawaalihi mawaalidiisii cidaan ahayn ciddii xoraysay cidaan ahayn ayuu leeyahay waa mawlahaygii kaasaa mawle ii ah faljannatu calayhi xaraam jannadu xaaraan bay ka tahay mawla waxaa la yidhaha mawla min asfal iyo mawla min aclaa erayga mawla horta macaani badan bay leedaho labaatan macnaa loo sheegay ilaa labaatan macnaa la gaadhsiiyey saaxiibkaa la yidhahdaa gargaaraha la yidhahdaa in la yidhahdaa waxaa la yidhaha ka la xoreeyaa la yidhahdaa kawa xoreeyaa la yidhahdaa yani waxa macaani badan bay leedahay mawdica hadda marka waxaan u jeednaa xaggan xoraynta marka laga hadlaayo almuctiq iyo almuctaq labadaba mawla la yidhahdaa midna waxa la yhaha almawla min asfal midna waxa mawla min aclaa mawlaha sare iyo mawlaha hoose labada mawla la yidhahda labadaba mawla lagu ilaaqay sayidkii wax xoreeyey waa mawla addoonkii la xoreeyeyna ee xor dabeedna sidaa ku noqdayna isaguna waa mawla waatuu yidhi markaa shaaciru yidhi laa yatasaawa saadatun wacabiiduhum cala ana asmaaa aljamiici mawaali wuxuu laa yatasaawa saadatun wacabiiduhum ma sinna sayidyaal iyo addoommadood ma sinna cala ana asmaaa aljamiici mawaali bacdulxawaashi baa kollay qori jiray waayahay faljannatu calayhi xaraam nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam jannadu xaaraan bay ka tahay aw man xalafa calaa yamiinin kaadibatin liyaqtatica biha maala mri'in muslimin laqiya allah wa huwa calayhi khadbaan ama aynu idhaahno man xalafa ku kastoo dhaarto calaa yamiinin dhaar ku dhaarto dhaartaasoo kaadibatin been ah dhaar beeni waas ah yacni u saaxiiba been u saaxiiba nisbe ka dhig liyakhtatica biha si ugu goosto ugu dhaarto ugu qaato maala mri'in muslimin ruux muslima xoolihii si ugu qaato dhaartaasuu markaa maray maal qof muslimaanu doonaya inuu ku qaato laqiya allaha wa huwa calayhi khadbaan allah wuxuu la kulmaa isaga oo allah u cadhaysan yaho aad ugu cadhaysan yahay wlxaal huwa calayhi hadbaan aw man istaxalla maala mri'in muslimin biyamiinin kaadiba ama ku kastoo bannaysto xalaashada maala mri'in muslimin qof muslima xoolihii xalaashada biyamiinin kaadibatin dhaar beena ku xalaashada been u saaxiiba dhaar been ah faqad awjaba allaahu lahu naara ilaahay wuxuu u waajibiyey naar waxarama calayhi aljanna waxaanu ka xaaraantirimaya jannada aw laa yadkhulu jannata ama aynu idhaahno jannada geli maayo mid qaraabogoys ah oo qaraabadii gooyey ilaa khayri dalika min axaadiis alwaciid lagu daro taa waxaan ahayn oo axaadiista ka mid a ah. nusuustaa markaynu sheegno akhrino oo sida ay tilmaamaysana aynu idhaahno oo cabirno kaasi waa malcuun ka caynkaasi waa caynka kaasi ciqaabtaasu mutaysanaya kaa naar baa loo sheegay lam yajuz inoo ma bannaana an nucayina shaksa miman facala bacda hadihi alafcaal inaynu cayinno oo gaarkiisa u sheegno bitacyiin shaksi ka mida cidda samaysay ficiladan oo wa naquula aynu nidhaahno nucayinay ku cadfan tahay hada almucayinu qad asaabahu hada alwaciid mucayankan waxaa haleelay waciidkaas mid inoo bannaan maaha liimkaani tawbati wagayriha min musqidaati alcuquuba waxaynayna ugu bannaanayn towba inay bannaan tahay oo suuragal tahay iyo wakhayriha ashyaa kaleba inay suuragal yihiin oo min musqidaati alwaciidi waxyaalaha waciidka rida ka mid a yani masalan waxa kala duwan waatuu shaykhu lislam ibnu taymiya yidhahdo hunaaka farqun bayna aliطlaaqi wa maada watacyiin wuxuu farqi u dhaxeeyaa iطlaaqa iyo tacyiinka ya haddii la yidhaahdo waxa weeye ruuxa ribada cunaa waa malcuun ama ilaahay yidhahya nacdaro waxaa la yidhaahdaa waa tacmiim ama waa ilaaq hunaaka farqun bayna alitlaq watacyiin ilaaq wey kama dhalanayso ruux kasta in lacnadii ficlan ku dhacayso saas aawoodee culamadu waxay isla ogol yihiin wasfi kasta oo ku soo arooray sharciga cidda ku sifaysa in la nacdaray in waxa weeye marka wasfiga lagu nacdari karo laakiin tacyiin in loo nacdalo dee way diidayin culammadu oo lama odhan karo waxa weeye hebel waa marka malcuun lama odhan karo labadii waa kala duwan yihin inagii soo sheegnay waa soo marnaye rasuulku isagoo nacdalay calayhi salaatu wasalaam shaarib alkhamri ka khamriga cabbaan ayaa haddana saxaabigii khamriga cabbi jiray ee magaciisa cabdullaahi la odhan jiray ximaarna lagu laqabi jiray wuu diiday in la nacdalo wuu diiday in la nacdalo markii saxaabi yidhi waxa weeye lacanahu allah maa akara maa yu'taa bihi ila sala allahu aleyh wasalam wuxu uhi laa talcanhu hanacdalin baa nebigu yidhi alayhi isalaatu wasalaam marka inuu lacnadda mucayankan u diiday iyo inuu shaarib alkhamri nacdalay nebigu calayhi salaatu wasalaam iskama hor imanayso midna waa ilaaq midna waa tacyiin saas aawadeed baa jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhahdeen ruuxa mucayanka ah sabab lagu nacdalo haduu la yimi mucayanan looma nacdali karo jamaahiiru ahlicilm waxay leeyiin waa xaaraan oma banaanay sababtuna waxay tahay ruuxan mucayankaa wax ka baashiya lacnaddii baa jiri karaa laa tuciinu calayhi shaytaan laa talcanhu fainahu yuxibu allaha warasuulah hunaaka maanic min allacni yani waxa weye shaytaan ha ku caawinina marka mucayankii waa la diiday haddama aragta ilaaqii dee waa ka duwan yaho wasfiga waa lagu nacdari karaa wasfigaa marka lagu nacdarana kama dhalanayso ilaaba ilaa in fardi walba uu ku dhacayo wuxuu yidhi lam yajuz ma banaana an nucayina shaksa miman facala bacda hadihi alafcaal tusaale kale masalan soo aayaddani ma sheegayso ina aladiina yaakuluuna amwaal yataama dulman inama yaakuluuna fii butuunihim naara wa sayaslawna saciira hebel oo basharka ka mida ayaad waxaad taqaanaa xoolaha agoonta wuxuu u cunay siduu doonu ugu takrifalay una isticmaalay una cunay kamana toobadkeenin waabaad og tahay inuu sidii ku dhintay isagoo sidii u wada ma odhan kartaa maya naartuu gelaya ma odhan kartid waayo waxaa dhici karta naartii wuxuu kaga baaqdo ruuxan mucayanka inay ku sugan tahay waxyaale waciidka baajiyaa jira waxaa dhici karta inuu masaa'ib mukafira ku dhacday waxaa dhici karta waxa weeye markaa in waxa weeye xasanaad fara badan oo kale inuu lahaa waxaa dhici karta in loo shafeeco qaaday u shafaaca helay xoolihii agoontae u cunayna xasanaadkiisi wax ka mida ah loo jaray xagga kalena xaqiisi ilaahay ka cafiyey amaba looga shafeeco qaaday ama wax lamida ah. haddaanan ogayn markaa xaalkiisu wuxuu ahaa ama ku dambeeyey wuxuu aqbali karaa inuu ka toobad keenay xoolihiina yidhi iga celiya waayah wuxuu sheikhu yidhi lam yajuz an nucayina shaksan miman facala bacda hadihi alafcaali wanaquula nooma bannaano inaynu cayinno shakhsi ka mida cidda samaysay ficiladaas waciiddada ku soo arooreen oo wanaquul aynu idhaahno hada almucayanu mucayankan kan ah qad asaabahu hada alwaciid waxaa haleelay waciidkan baa haleelay waciidkan ayaa haleelay liimkaani tawbati wagayriha min musqidaat alwaciid in waxa weeye towbaddu suuragal tahay daraaddeed iyo wakhayriha ashyaa kale suuragal yihiin daraaddeed min musqdaati alcuquuba waxyaalaha markaa cuquubada ridaya oo ciqaabta baajinaya ka midii inay dhaceen baa markaa dhici karto suuragala walam yajuz ma bannaanaan an naquula inaanu idhahno hada kani yastalzimu lacna almuslimiina wa lacna ummati muxamadin sala allahu aleyh wasalam halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub